salaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbi wasalam allahuma anfacna bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wazidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kulli xaal waxaynu ku jirnay almaxkuumu fiihi wixii la xukminayey ee khitaabka shaaricu uu ku tacalluqayey wuxuu sheekh waqad takalama alusuliyuuna usuuliyiintu waa ka hadleen can ilafcaali ficilada ayay ka hadleen allatii taasoo tacallaqa biha takliifu takliifku uu ku tacalluqay min naaxiyatayni laba dhinac aluulaa ka hore min jihati shuruudi sicati takliifi biha jihada marka laga eego shuruudda loo shardinayo inay takliif diina isku kelifaya ansaxayso wa haaniyatu talabaadna min naaxiyati aljiha waa jihada alatii tudaafu ilayhaa ee loo tiirinayo hadihi alafcaalu afcaashan jihada loo tiirinayo weeye waxaa sheekhu leeyahay usuuliyiintu waxay afcaasha uga hadleen takliifda ay ku tacalluqayso laba naaxiyo ama laba dhinac waa midda koowaade xagga shuruudda ay ku ansaxayso in laysku kalifo ee loo shardinayo waxa laysku kalifayo waa mid ficilka laysku kalifayo ee la ama la diidayo shuruudda uu leeyahay ee u ansaxayo in laysku isku kalifaa iyo jihada iyo dhinaca loo fiirinayo yacni afcaashaas dhinaca loo fiirinayo iyo maqsuudkeedu uu yahay labadaa markaynu isdul taagno ayaynu arki doonna doonaynu garan doonaa mid kastabana waxaan uga hadlayaa buuhi mabxad gaara ah ayaan kaga hadlayaa waqad takallama mas-uuliyuuna waxay uga hadleen can ilafcaali ficlada alatii taasoo tacallaqa biha takliifu takliifda ay ku tacalluqday min naaxiyatayni loo jiho aluulaa toore min jihati shuruudi sixati takliifi biha jihada shuruudda ay ku ansaxayso in la isku kalifaa wa taaniyatuna min naaxiyati aljiha jihadii dhinaceeda allatii taasoo tudaafu ilayha hadihi afcaalu cidda loo tiirinayo wanatakallamu waa ka hadlaynaa fiima yeli waxaan soo socdaa ay nala xidhiidha can kulli naaxiyatin fii mabxasin calaa xidda gaar ayaanu ka hadlaynaa haddaba wuxu almabxas alawal waa shuruudu sixati takliif waa shuruudda ansixitaanka takliifda laysu kalifayo bilficli oo shuruud lmaxkuumi fiihi ama kan la xugminayo khitaab ku tacalluqayo shuruuddu leeyahay yushtaradu waxaa loo shardiyaa fi lficli ficilka xataa yasixa takliifu bihi si u ansaxayn laysu gelibo jumlatu shuruudin shuruud hoogay ah duduub shuruuda hoogay shuruud oo jumlo iyo duduuba hiya iyadu waxa weeye awalan an yakuuna inuu yahay macluuma lilmukallafi kan mukallafka ahi miduu og yahay cilman taaman cilmi dhammaystiran xataa yatasawara ilaa uu sugayso qasdahu ilayhi qasadkiisa iyo wa qiyaamahu bihi inuu la yimaado kamaa tuliba minhu sidii looga doonay fala yasixu ma ansaxayo atakliifu in la isku kalifo bilmajhuuli shay aan la garanaynin walihaada sidaa daraaddeed fa takliifaat takliifaadka allatii taasoo ja'ad ku timi fi lqur'aani jumla quraanka aanka ayadoo duuduuban ka salaati iyo sakaatiba weeyaane bayanaha rasuulu sala allahu calayh wasalam nebiga ayaa wuxuu ku caddeeyey u caddeeyey calaa wejhin weji qaab u caddeeye anfii meesha ka sari ijmaalaha duuduubkeedii bimaa shay ayaanu ku caddeeyey lahu isaga u sugnaadee min suldati bayaani axkaami alqur'aani ah awoodda caddaynta axkaamta qur-aanka qaala lahu tacaala ilahi wuxuuhi waanzalnaa ilayka waxaan kugu soo dejinnay maxamedow adikraa qur-aanka ayaan xaggaaga ku soo soo dejinnay litubayina linnaasi si aad dadka ugu caddayso maa nusila ilayhim waxaa lagu soo dejiyey si aad ugu caddayso awgeed ayaanu kugu soo dejinnay waxau sheekhu leeyahay mabxaska koowaad waa shuruudda loo shardinaya ansixidda takliifda laysku kalifayo ficil ama shaygan maxkuumu fiihi gaa ee la xukminaya khitaabka shaaricu ku tacalluqayay shuruuddiisii waxaanu yidhi sheekhu waxaa la shardiyaa ficilka si u ansaxo in la isku kelifaa jumlo iyo koox shuruuda ayaa loo shardiyaa kow waxaa ka ah shayga la isku kelifayaa inuu yahay miduu macluuma oo garanayo oo uu og yahay oo cilmi iyo aqoon dhammaystiran uu u leeyahay qofkan mukallafka ahi si uu u suuraysto u qasadkiisa si uula yimaado sidii looga doonay shay uu garanayo aqoon dhammaystiran uu leeyahay waa inuu yahay si uu ku qastiyo ulala yimaado sidii looga doonay marka ma ansaxaya buu leeyahay in la isku kalifo shay majhuulah oo qofkani uu ka jaahil yahay ansixi maayo in la isku kalifaa oo masalan mukallafkii salaadii iyo zakadii iyo xajkii iyo jihaadkii iyo waxaasoo dhan lagama rabo ilaa markuu ogaado xukunkeeda mooyaane intaanu markaas xukunkeeda ogaanin dee ficilkiisa khitaab ku tacalluqayo iyo markaasaba inay ka tegin midnaba laga rabo iyo hawaab iyo ciqaab midnaba ma jiro waa inuu cilmi dhammaystiran yahay oo welibana haddana uu garanayaa macnaha dhammaystiran wuxuu uga jeedaa waa inuu garanayaa yacni waxaan laga doonayo arkaanta uu leeyahay shuruudda uu leeyahay kayfiyada iyo qaabka uu leeyahay waa inuu garanayaa idan markaa ma ansaxaya buu leey shay majhuul oonu garanay in lagu kalifo sidaa daraaddeed baa takliifaha ku yimi qur-aanka ayagoo duuduuban sida salaada iyo sekada oo kale aqiimu salaa waatu zakaa waxaa la yidhi salaada oga sekada bixiya baa la yidhi waa hadal duuduuban rasuulka sala allahu calayh wasalam ayaa caddeeyey oo u caddeeyey wej ijmaalkiiyo duduubkii ka saaraya waxaanu ku caddeeyey awoodda ilaahay uu siiyey ee ah inuu axkaamta qur-aanku isagu caddeeyu fasiro ila ilaahay baa hi waanzalnaa ilayka dikraa nebi maxamedow waxaan kugu soo dejinnay qur-aanka maxaan adiga kugu soo dejinnay een adiga kuu soo marinay si aad ugu dhaqanto oo litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim dadka markaas aad ugu caddayso wixii lagu soo dejiyey sidaa daraaddeed baa waxaa jirayey awr u fuulay oo dadka ugu muuqday markaasuu lahaa khuduu canii manaasikakum iga qaata yacnii camalkiinnii halkaa mimbarka intuu fuulo ayuu ku rukuucayey oo uu toosayey oo markuu sujuudayana xagga gunta u degayay markaasuuna ahaa waxaan saa u yeelay litacallamuu salaatii salaadayda inaad barataan oo aragtaan qaabka aan u tukanayo awgeed baan sidaa u yeelay yushradu waxaa la shardiyaa fi lficli waxaa loo shardiyaa xataa yasixa takliifu bihi si ansaxaysu kalifitaankiisa jumlatu shuruudin shuruud waxoogeeye hiya iyaduna waxa weeye awalan an yakuuna inuu yahay ficilkaasi macluuman lilmukallafi mukallafku miduu garanayo cilman taaman cilmi dhammaystiran xataa yatasawara ilaa uu suurayso qasdahu ilayhi qasridkiisa wa qiyaamahu bihi iyo laymaadinkiisa kamaa tuliba minhu si looga doonay qasdahu iyo waqiyaamahu bihi u suurayso kamaa tuliba minhu si looga dalbay falaa yasixu takliifi ma ansaxayso bilmajhuuli shay majhuulahoo aan la garanaynin lagu kalifo walihaada saa daradeed faina takliifaat allatii taasoo jaa-ad ku timi fi lqur'aani mujmalatan ayadoo la duuduubay ka salaati wa sakaatiba weeyaane bayanaha rasuul sala allah alay slam baa calaa wajhin qaab u caddeeyey yanfii meesha kasta ijmaalaha duduubkeedii bimaa shay ayaan ku caddeeyey lahu isaa u sugnaadayoo min sunnati bayaan axkaami lqur'aani ah awoodda caddaynta qur'aanka allah tacaala wuxuui wanzalaya ilayka dikra nabi maxamedo waxaan kugu soo dejinay dikriga iyo qur-aanka akhriska ayaan kugu soo dejinay litubayina linaasi sidaa dadka ugu caddayso maa nusila loo soo dejiyey weliba waa inuu ogyahay ficilkan cidda u kaliftay inuu ilaahay xaggiisa ka yimid siuu taaca iyo amarkiisa qaadashadiisa darteed ula yimaado wlmuraadu haddaba bilcilmi aynu nidhi waayinoo yacni cilmi dhammaystiran u leeyahay waa cilmu lmukalafi mukalafku ficlan ficil ahaan waa inuu yacni gartaa ow ama imkaanu cilmihi garashadiisu waa inay suurtagal tahay dhab ahaan waa inuu gartaa iyo ficil ahaan ama waa inay suurtagal tahay garashadiisu bian yakuuna waa inuu noqdo qaadiran binafsihi naftiisa miduu karaya inuu ogaado ow ama bilwaasidati dhexdhexaysiya cid kale u sii marin waa inuu kana binafsihi ow bilwaasida inuu garto calaa macrifati maa kii garashadiisa kulifa bihi lagu kalifay bian yasala ahla alcilmi waa inuu weydiiya maa kullifa bihi waalqariinatu waxa qariinaha qariinahayna tusinaya calaa imkaani cilmihi garashadiisu inay suurtagal tahayna waa wujuuduhu inuu markaa joogo oo laga helay fii daari lislaami lianna hadihi daar daaru cilmin waa daar lagu ogaada bilaxkaami axkaamta waa lishuyuucaha fiiha way ku dhex faafsan tahay washuyuucu faafiduna waa qariinat lcilm waa qariina tusinaysa aqoon walihaada sidaa daraaddeed baa qaala lfuqahaa waxay idhahdeen alcilmu cilmiga muhtaradun waa la qadarayaa inuu waxaa aqoonu leeyahay fii man huwa fii daari lislaam qofka daarulislaam ku sugan wa laa yasixu ma ansaxaya addafcu biاljahli in lagu riixo ka jaahil noqosho bilaxkaami laga jaahil noqday fii daari lislaami qaacidadaasi mabniyatun calaa maa dakarnaahu waxaan sheegnay ayay ku dhisan tahay wa haadaakaasina khilaafu maa khilaafkii weeye huwa isagu muqararun la sugay binisbati marka looga ilaa daar ay daari hayr lislaam daarta aan daaruislaamka ahayn id ilcilmu ogaansho bilaxkaami sharciyati hayr muftaradin mid aan la qadarayni wey binisbati liman fiiha cidda ku sugan waa licadami shuyuuci alaxkaami sharciyati fiiha ayadoo waxaan ku faafsanayn axkaamtii sharciga ahayd walihada saa daraaddeed low aslama hunaaka shaksun hadduu qof ku islaamo daar xarbiga oo wajahila uu ka jaahil noqdo wujubo salaada salaada waajibnimadeeda lam yalzamu qadaa'uhaa inuu qadeeyaa kuma waajibayo idaa carada alwujuuba bacda dalika intaa kadib marka uu waajibkii ogaado waidaa shariba alkhamra khamrigii markuu cabo jaahilan isagoo ka jaahila bitaxriim lam yucaaqab calaa ficlihi lagu ciqaabi maayo idaa rajaca ilaa daari lislaami daarta islaamku markuu soo noqdo waalqaacidatu qaacidada ayana sugan waxa weeye fi lqawaaniin alwadciya qawaaniinta bini aadmigu dejistay waa kalqaacidati si qaaciday fi shariica alislaamiya oo falqaanuunu yuctabaru qaanuunka waxaa loo ictibaarin macluuman mid la garanaya lada almukalafiin idaa maa nushira marka lagu faafiyo biuruqi alqaanuuniya waddooyinka qaanuuniya kamaa low nushira waaba iyadoo lagu faafiyey fi ljariidati rasmiya jariidda rasmigaa ah walaa yushrad lcilmu bihi ficlan ficil ahaan in loo ogaado waxba shardi maahe yani in la ogaan kara baa laga maarmaana waxau sheekhu leeyahay halkan aynu nidhi cilmiga yani waa inuu yahay miduu og yahay mukalafku cilman taaman ogaansho taama waxa looga jeedaa buu leeyahay mukalafku ficil ahaan iyo dhab ahaan inuu u garto ama inay suurtagal tahay inuu ogaado oo dhab ahaan inuu garto iyo ficil ahaan ama inay suurtagal tahay inuu ogaadaa oo masalan nafahantiisa wuxuu karaa dee intuu baadho inuu arigan xukunkiisa ogaado iyo kayfiyadiisa iyo qaabkiisa ama cid kale uu sii maridoo yacni waxaan lagu kalifay wuxuu awoodaa isagu fahaamdiisa uma karaya inuu garto waxaan lagu kalifay laakiin cid kale ayuusii mari karaa garashadiisa oo masala ahlu cilmiga ayuu weydiin karaa waxaan lagu kalifay ayuu weydiin karaa oo masalan markaa binafsi u garanayo dee waa in markaas awooddii iyo caqligii iyo cilmigii markaa uu makansanayo hadduu qasi ujihayso waa inuu qof qaangaada oo caqli leeyahay oo axkaamtii u garanaya nafahantiisa ama dadka ahlu cilmiga inuu weydiiyo mar haddii ay taasi tahay tahayuu isagu markaa ficlan uga gartay ama inuu gartaa ay suurtagal nafahantiisa u tahay ama cid kalu usii maray ay suurtagal tahay takliifdii waa ku tacalluqaysaa wixii inuu fuliyaana waajib ku tahay inuu ka dheeraadana waajib bay ku tahay haddii markaas uu ku gabadfalana jahli loogu cudur daari maayo qofka jahli loogu cudur daari maayo haddaa wuxuu leeyahy qarinaadayna tusinaysa inuu yani garashadiisu ay suurtagal tahay waxa weeye inuu daarulislaam qofku joogo mar hadduu daarta islaamka iyo bilaadda muslimiinta iyo dhulkooda joogo daartaasi waa daar lagu aqoonsado axkaamta sharcigaa waayo way ku faafsan tahay oo iminka salaadda in la tukanayaa beledkeenni waa ku faafsantay zakadii in la bixinayo wixii wanaagsanaa diintu sheegaysay wixii laga tegaya xaaraantinimadoodu yacni waa ku faafsan tahay mar hadday faafsan tahayna waa qariina iyo qari aqooneed saa daraaddeed ba waxay fuqadu yidhahdeen cilmiga waa la qadaraya iyogan shaa qofku mar hadduu ku jiro inuu aqoon waxaa u leeyahay ayaa la fardinayaa oo la qadarayaa oo laga dhagaysan maayo qofkii soo ka salaaddu inay waajib tahay ma ogi sidaas daraad baan u tukan waayo khamrigu inuu xaaraan yahay ma ogi laga dhagaysan maayo waxaa kaloo qaacido kale ayaa jirta oo ayana arrintaasun ku dhisanoo ayada laa yasixu dafcu biljahli bilaxkaami fii dar lislaam ma ansaxayo dee wixii kugu waajibay ama xadaada ama wax kala haday in lagu riixo jahli uu axkaamtii ka jahliyuu leeya anuu ma garanayo mar haddii daaruislaam la joogo addafcu biljahli bilaxkaam addafcu inuu yani iskaga riixo wixii ku waajibay ama xadaada ama wax kala haadee jahl yani ayaa kaga suganaya axkaamtii sharciga mar hadduu daarulislaam joogo ansixi maayo oo taa laga yeeli maayo oo masala qofkii hadduu khamri cabo hadduu zirayso oo deetana dana xadkii in laga jaro kaga riixmi maayo isagoo daarulislaam joogo aqoonuma lihi yacni siyaalo kala gedisan ayay u cabiraan laa yuqbalu fii daari lislaami cudru ljahli bilxukmi sharci waxay mar yidhaahdaan lama aqbalaya daarulislaamta dhexdeeda cudurdaarkaa inuu ka jaahil yahay xukunka sharciga aljahlu bilaxkaami fi daari lislaam laysa cudran saana way u cabiraan jaahil laga jaahil noqda axkaamta daarulislaamka dhexdoodu cudurdaar ma aha wayo qofkii isaga ogaan karaa cid buu weydiin karaa markaa jaahil macduura ma noqonayo jaahilka macduurka laba unbaa noqda qof dee hadda soo islaamay oon axkaamtii weli ogaanin qof meel aan culimaba joogin ku nool ayaa jahliga loogu cudur daaraa wuxuu leeyahay waxaa khilaafsanayada daaru lxarbi daarta gaalada een daarta islaamka aan ahayn iyadu sidaa way khilaafsan tahay oo axkaamta sharciga halkaa in lagu ogaada mid aan la qadaraynin weeye marka loo ega cidda ku sugan maxaa yeeley axkaamta sharciga halkaa kuma faafsana sidaa daraaddeed ba hadduu qof allah ku islaamo salaadda waajibnimadeedii uu ka jaahil noqdo markuu waajibnimadii garto lagu kalifi maayo inuu qalleeyo maxaa yeelay dee waxaa lagu kalifayaa shardi waxa u ahaa inuu aqoon u leeyahay dhammaystiran inuu leeyahay ayaa laga maarmaan hadduu khamri cabayso xarrimada ka jaahila lagu ciqaabimaya ficilkiisa markuu daarulislaam u noqdo ee uu yimaado markaa qofkii ama aan caqli lahayn ama aan awoodu lahayn cilmiga sida ilmi yaraa kii waala qofkii hadda soo isla daarulislaam galay qofka markaa meel isagu fog ku barbaarayen waxaan ogi karaynin ayaa markaas waxaas mukallafiin kuma ahaa waxashawi walmuraadu bilcilmi waxaa looga jeeda cilmu lmukalafi ficlan ficil ahaan iyo dhab ahaan inuu garto ow imkaanu cilmihi ama inay suurtagal tahay inuu gartaa bian yakuuna waa inay qaadira binafsihi mid karaya ow bilwaasitati ama cid kale usiimarid iyo cid kale xaysi waa inuu ku garanaya calaa macrifati maa shay garashadii kullifa bihi lagu kelifay bian yas'ala ahlicilmi waa inuu weydiiya maa kullifa bihi lagu kelifay walqariinatu waxaa tusinaya qariinada ahee la xidhiidsan calaa imkaani cilmihi garashadiisa suurtagalkeedu wa wujuuduhu joogitaankiisa uu joogo fii daari lislaami lianna hadihi daar daaru cilmin waa daar ogaasha bil bilaxkaami axkaamta lagu ogaado waa lishuyuuca fiiha way ku dhex faafsantay washuyuucu faafidda ay ku dhex faafsantayna waa qariinatu lcilmi waa wax markaa la xidhoo loogu malayn karo inuu og yahay walihaada saa daraaddeed baa qaala lfuqaha waxay dhahen alcilmu cilmi iyo garasho axkaamtii sharciga alla gartaa muftaradun mid la qadari weeye fii man huwa isagu fii daari saami ama yani mid lagu faral yeelay weeye waqaacidatu laa yasixu ma ansaxayo addafcu in lagu riixo wixii lagu lahaayo ku jihay soo jihaysay biljahli lagu riixa ma ansaxayo bilaxkaami axkaamta ka jaahil yahay fii daari saami mabniyatun qaacidasi calaa maa dakarnaa waxaan soo sheegnay ayay ku dhisantay wa kaasina khilaafu maa kii khilaafkii weeye huwa isagu almuqararu ka la sugaya ah, binisbati marka loo nisbeeyo loo aaneeyo ilaa daar alxarbi ay daari hayr islaam daartaan islaamka ahayn daarta aan daar islaam ahayn id ilcilmu ogaansho bilaxkaami sharciyati looda hayr muftaradin midaan markaa la qadarayni weeye binisbati liman huwa fiiha cidda ku sugan wa licadami shuyuu alaxkaami axkaamtii baan ku waafsanayna sharciyati fiiha dhexdeeda walihaada sidaa daraaddeed low aslama haddii uu islaamo walxaal hunaaka halkaana shasun whunaaka halkaana walihada sidaa deed low aslama hunaaka shasun hadduu qof halaa ku islaamo oo wajahila uu ka jaahil noqdo wujuuba salaati lam yalzamu qada'uhaa qadadeedu ku waajibi maayo idaa carafa alwujuuba marka uu garto waajibnimadi bacda dalika intaa kadib waidaa shariba alkhamra khamri markuu cabo jaahilan bitaxriimi soo ka jaahila lam yucaqab calaa ficli lagu ciqaabi maayo ida rajaca ilaa daari lislaami markuu noqdo waalqaacidatu waxa weeye fi alqawaaniin alwadciya kaalqaacidati fi shariica alislaamiya waa qaacidada shareecada islaamka oo kale un falqaanuunu qaanuunka masalan uu dalkaasi leeyahay uu dhigtay yuctabaru waxaa loo ictibaarinaya macluuman mid loo garanayo ay garanayaan lada lmukalafiin mukalafiinta yani lagu kalifay qaanuunka loo dejiye loo dhigay mid ay garanayaan oo lagu fuliyo ayuu noqonayaa idaa maa nushira biuruqi alqanuuniya marka la nashriyo ee ummadda loo soo bandhiga qaanuunkii inay mukalafiintii ogaadeen ayaa loo ictibaarinaya oo duruqan yani qaanuuniga wax lagu nashriyey waa maxay kabalu nushra waaba isagoo lagu faafiyey fi ljaridati rasmiya jaridada rasmiga ahe dowladdu leedahay oo kale qaanuunka mar haddii si rasmiga loo nashriyo oo joornaalka ay dowladdu leedahay lagu nashriyo waxaa loo qaadanayaa inuu dadkaa wada gaadhay meeshaa ku dhaqan idan markaa qaanuunka waa lagu dabaqaya waa lagu qabanaya oo waa lagu fulinaya walaa yushtaradu lamana shardiya alcilmu bi ogaasha ficlan qof waliba inuu ficlan markaa u ogaado shardi maaha aaniyan mar labaad an yakuuna alficlu lmukalafu bihi waa inuu yahay maqduuran mid la karayo ey min alafcaali waa inuu ka mid yahay allatii taasoo yumkinu lilmukalafi qofkan mukalafkaa u suurtagalaysa ficluhaa inuu sameeyo aw tarku ama inuu ka tagaa lianna almaqsuuda min atakliifi takliifta waxaa looga jeeda alimtihaal waa inuu ku dirmo faida kharaja alficlu markuu ka baxo can qudrati lmukalaf mukalafka awooddiisii markuu ka baxo wadaaqatii iyo awooddiisii kelidiisii iyo awooddiisii lam yutasawar lama suuraysana alimtihaal yacni kudiran iyo fulin fayakuunu takliifu wuxuu noqonayaa xabasan ciyaar yunazahu canhu shaaricu lxakiim laga nasaho laga dheereeyo shaarica iyo jideeyaha xakiimkae falka suuban wayataratabu calaa hada shardi waxaana ka ratibmaya ma yati waxaa inoo imanaya waaxid laa takliifa bilmustaxiil takliif shay mustaxiila laysku kalifaa ma jirto sawaun akaana haya almustaxiil lidaati haya kaljamci bayna naqiidayn waa laba shay naqiidayn kulmintoodoo kale weeye amkaana haya mustaxiilan mid mustaxiil u noqday ligayrihi wax kale wahuwa maa lam tajri laa tajri alcaadatu waa waxaanay caadadu ku dayay buquuci jaytaankiisa wain kaana alcaqlu habaada yujawisu dalika mid banaysanaya ka dayaraani waaba duulid bilaa allati qofkii aalalaanu iska duulo fa ina sunnata alkowni kownkan sunnaha ilaahay u dhigay maa jarad kuma dareerin calaa wujuudi mili hada alficl ficilkaasoo kale helitaankiisa fatakliifu bilmustaxiili mustaxiil laysku kalifaa binawcayhi labadiisa noocba takliifun waa kalifin bima laa yutaaqu waxaan la karaynin walihada sidaa daraaddeeda lam yati bihi sharcu sharcigu aanu la imanin waxau sheekhu leeyahay waxaa kaloo ficilka laysku kalifaya shardi u ah inuu ficilka la ysku kelifay yahay maqduuran mid la karayo oo qofkan mukallafka ah yacnii awooddiisa inuu sameeyo ama uu ka tago ay suurtagal u tahay maxaa yeelay maxaa looga jeedaa takliifdan maxaa looga jeedaa waa fulin waxaa la faray inuu fuliyo waxaa loo diiday inuu ka dheeraado haddii la faro samada kor kala soo deg dee suurtagal maaha yacni mana kori kara mana ka soo degi karayo markaa wuxuu kari karayo ama ka tegi karayo waa inuu yahay haddii uu ka baxa buu ihi ficilku awoodda qofkan mukallafkaa iyo kelidiisa hadduu ka baxana waxaan la suuraysanaynin fulintiisii yani imtisaalkiisi u dhaqaaqiisii fulintiisii baan la suuraysan karaynin dee waxaana la yidhaahdaa alxukmu cala shayin farcun can tasawuri xukun shay la xukumaa wuxuu farac ka yahay suuraysigiisa ficil dooniddii iyo isukallifidii waxa uu farac ka yahay wa talabu اlficli watakliif fiih farcun can tasawuri wuquucihi waa yani wuxuu farac ka yahay suuraysi dhicitaankiisii qaabkiiba inaan la suuraysto haddii qaabku dhacayba aan la suuraysan karaynin oo iminka cirka si aad u kortaysaad uga soo digbaad suuraysan karaysaa yani suurtagal maaha markaa in lagu kalifaa marka wuxuu leeyahay takliifda markaa waxaanu qofku karayn oo awooddiisa ka baxsan lagu kalifaa cabas iyo ciyaar buu noqonayaa ciyaar noocaasana yacni cabaska iyo ciyaartaana shaarica xakiimka ee falka suuban ee shay walba halkuulahaa dhigaana waa ka masahan yihi waxaana ka ratibmaya buu leeyahay shardigan inaan shay mustaxiila oo aan suurtagal ahayn aan la ysku kelifin mustaxiilkuna mustaxiilan lidaatihi iyo mustaxiilan ligayrihi ayuu qaybsamaa marka almustaxiil lidaatihi waxa weeye waxaan caqligu suuraysan karaynin jiritaankiisa waxaan u suuraysan karaynin weeye oo caqlan wacaadatan ayuu markaa mumtanicu iyo caqliguna ma suraysanaya caadatanna wax dhacay ama dhici karaya ma aha tusaale ahaan muxuu inoogu soo qaatay wuxuu yidhi waa aljamcu bayna naqiidayn laba naqiid laba shay oo iska horjeeda jeeda kulmintood aljamcu bayna diddaynna way yidhaahdaan laba did laba shay oo iska soo horjeeda kulmintoodoo kale markaa naqiidaan iyo diddaan farqibaa udhaxeeya haddii lagu idhaahdo labadaa shay naqiidaan bay isu yihiin macnaheedu waxa weeyaan mana kulmaan labadoodu lamana wada waayo waa inuu midkood joogaa mar kasta iminka jirid iyo jirid la'aani waa naqiidaan baa la odhanayaa iminka hurdo iyo soo jeed waa naqiidaan qofkii ama hurdu ku jira ama soo jeed soo maaha yacni labadiiba meesha kama wada bixi karaan naqiidaan baa la yidhaahdaa laba did oo iska soo hor jeeda waxaa la yidhahdaa ma kulmaan laakiin meesha way ka wada baxaan oo masalan imbika madow iyo caddaan saw iskama soo hor jeedaan ma kulmi karaan oo shaygani mana caddaan kara mana madoobaan kara fi aanin waaxidin inuu madoobaado caddaadana waa iska soo hor jeedaan laakiin madow iyo caddaama meesha waa ka bixi karaanoo huruud buu noqon karaa ama casaan buu noqon karaa marka diddaan iyo naqiidaan waa labadaa shay ee aan kulmaynin ee waxa u dhaxeeya uun naqidaankuna meesha kama wada baxaan labadooda midunbaa markasta jooga diddaankuna labadooduba intay meesha ka baxaan ayuu mid saddexaad iman karaa waa sida jurjaani oo kale kitaabiisa tacriifaadka la yidhaahdo uu kaga warramay marka wuxuu leeyahay sheekhu shayga mustaxiilka ah iyadoo la isuga geliba ama mustaxiilan lidaatihi ha ahaado sida aljamcu bayna naqiidayn ama aljamcu bayna didayn ma ansaxayo leanna waa waxaan la suuraysan karaynin runka shayguna waxaan waa suuraysigiisa ayuu farax ka yahay ama hada mustaxiilan liayrihi mustaxiil ligayrihi waa shayga caada ahaan yacni u mumtanica ah oo masalan maxaa ka mid a wuxuuna yidhi sheekhu waa waxaan caadadu aanay ku dhicitaankiisa dhicitaankiisaoo walow caqligu haba banaysanaya e ama waxaan markaa caqligu banaysanayni weeyaan masalan wuxuu la yidhi waa duulid bila qof inuu duulo bila inuu markaa qofkii duulo qof yacnii xanuunsanaya oo dhulyaala yani inuu iska ordo qofkii inuu biyo iskaga dul socdo biyo inuu iska dul cararo markaa ma ansaxaya buu isagu sheekhu leeyahy qowlka uu doortay waxau leeyahay labadaa mustaxiil lidaatihi iyo mustaxiilan ligayrihi midkooda in laysku kelifaa ma ansaxayo mustaxiil ligayrihina waa waxa aanay cadal ku dayin caqligu haba banaysanaya sida markaas duuritaanka bilaalada oo kale sunatu lkownba waxay ku dareertay ficilkaasoo kale inaan la arag marka fatakliifu bilmustaxiil binawciya takliifun bima laa yutaac waa waxaan la karaynin oo la isku kalifay weeye idan markaa sharciguna lama imanin ahlusunna waljamaaca waxay qabaan markaas almustaxiil ligayrihi inuu markaa isagoo la isku kalifi karo oo masele ilaahay wuxuu ku kalifay deejinayaysa waa inay rumeeyaan haddana wuxuuhi wama aktaru naasi walow xarasta bimuminiin iminka ilaahay wuxuu ogaa abujahal ama abulahab inaan rumaynaynin haddana waa lagu kelifay marka waxay leeyihiin shayga isagu mustaxiil lidaatiha isaga kelifidiisu way bannaan tahay ثaaniya an yakuna alficlu lmukalafu bihi maqduuran waa inuu yahay ey min alafcaali waa inuu ka mid yahay allatii afcasha yumkinu ay suurtagal lilmukhalafi u tahay ficluha ah, samaynteeda wa tilmaamka tegitaankeedu liana almaqsuuda min altakliifi alimtihaal weeye faida kharaja alficlu can qudrati lmukalafi wa taaqatihi markuu ka baxo lam yutasawar ilimtiaalu liana almaqsuuda min altakliif alimtihaal weeye qudiran iyo fulin faida kharaja alficlu can qudrati lmukalafi mukalafka keritaankiisa iyo wadaaqati awoodiisa maruu ka baxo lam yutasawar lama suro si aan ku diran oo fayakuunu takliif wuxuu noqonayaa xabaasan ciyaar yunazahu canhu shaaricu lxakiim shaarica xakiimkaa laga nasiho oo cabas iyo ciyaar ilaahay wuxuu markaasu sameeyey ma jiro wax kasta xikmo ayuu halkiisi ayuu dhigay wayataratabu cala hada shardi waxaa ka ratibmaya maa yaatii waxa inoo imanayo oo laa takliifa bilmustaxiili mustaxiil taga layskuma kalifo sawaaun kaana haya mustaxiilan lidaati haya kaljamci bayna naqiidayn labadaa shay iska soo horjeeda kulmintooda ama kaana mustaxiilan ligayrihi ama yani mustaxiil ligayrihima ha ahaadeen wa huwa mustaxiil ligayrihi maa lam tajri lcaadatu wa waxaana caadadu ku tirayn biwuquuci dhicitaankiisa wain kaana alxaqlu habaada yujawisu dalika mid banaysanaya ka tayraani bilaa aala waaba yani duulid aallaan la du dee aall waa lagu duuli karaa waxawey diyaaradu hataa lagu duulayo lakiin u qof iska duulo halkaasun iska hau yidhaahdo faina sunata alkwni maa jaad kuma dareeray cala wujuudi mil hada ficl oo kale fatakliifu bilmustaxiili binawcayhi labisa noocba takliifuhu waa kelimi bima laa yuaaq walihada saa daraaddeeda lam yati bihi sharcan la imanin waxaa kaloo soo isgelaya argan laa takliifa takliifi ma jirto bimaa laa yadkhulu waxaan galaynin taxta iraadat linsaan insaanka doonitaankiisa aan soo hosgelaynin ka takliifi waaba iyadoo lagu kalifa an yafcala alghayru inuu sameeyo cid kale ficlan mucayanan lianna haadaakaasi laa yadkhulu taxta iraadat linsaani insaanka doonitaankiisa qudratiiba soo hosgelayo wa kullu maa yastadiicu wax kastoo uu farayaa huwa kullu maa yastadiic wax kastuu karaya huwa an yamura bilmacruuf wanaagga inuu faro ow ya'mura alghayra inuu faro cid kale bificlin mucayan ficil mucayana waxau leeyahay sheekhu waxa kale oo aan qofka ayana lagu kalifin waxaan isaga doonitaankiisa ku hoos jirin masalan iyadoo lagu kalifo inay cid kale ficil mucayana samayso waxa yacni ku khusaarona waajib kugu ah qofka kale inuu salaada tukado waxa xaaraan kaa ah qofkaasi inuu inuu xado ayaa adiga xaaraan kaa ah. dee qofkaasi inuu tukado iyo inaanu waxba xadin wax adiga iraadadeeda iyo doonitaankaaga ku xidhan ma aha wax mumkina maaha wax awooddaada ku jirana maaha saa daraaddeed baan qofka lama weydiiyo ficil cidkaa kala samaysay lamana ciqaabo oo qofka markaa wuxuu cid kala geystay looma ciqaabo kullu nafsin bimaa kasabad rahiina laa tukallafu nafsun ilaa walaa tagsibu kullu nafsin illa calayha walaa tasri waasinatu wisra ukhra sia ilaahay yidhi naf kasta waxay kasbatay bay rahan taalla naf kasta dee waxay kasbataa korkeedu mahaday naf dembi ilahay dembi mid kale qaadi maayo insaankuna nafdiisa oo qura ayuunbaa la weydiinaya cid kaleo la weydiinaya ma jiro wixii dee adigu lala xidhiidhiyey ama ilaalin iyo tarbiya iyo naseexo iyo waano iyo dhinaca xagga awlaadiya lagaga xidhiidhiyey oo taasina iyadoo ay tahay u naseexa inaad markaas u qadinto wanaaggan aad xumaantana aada u diiddo mooyaane xaggaa kaagama kalifna mawduuca marka laga hadlayo waxaa soo hoos galaa anniyaaba cani ilghayb waxyaalaha cid kale laga qabto mucaamalaadka oo kale wax layaaliyo wixii mucaamalaad ah niyaaba way bannaan tahay oo qofka waad ka qaban kartaa wuu ku wakiilan karaa iimaanka iyo sush caqiidadana niyaabo layskagama noqdo takaaliifda badaniga ah ayaa sida salaada oo kale iyaduna ma aqbasho niyaabo qof qofkanaada ay ku waajibto imtixaan iyo ibtilaa min allah inuu isagu markaa u hogaansama nafdiisana markaas halkaa mariya ay tahay soomka oo kale dee qofka haddii uu dhinto oo kale waa laga soomi karaa man maata wa calayhi siyaamu sabcan waliyu saynu marayni imaamu maalik iyo abu xaniifa iyo ayaa waxay qabaan inaanay soomka niyaabadiisu bannaanayn xaj oo kale jumhuurtu waxay ku tegeen niyaabadiisu inay bannaanto qofka laga gudan karo mar hadduu isagu nafahantiisa u kari waayo imaam maaligna wuxuu qabaa inaan laga gudan karaynin masaladaasaa markaas hoos gasha laa takliiba takliibi ma jirto bimaa laa yadkhulu waxaan gelaynin taxta iraadati linsaani qofka doonitaankiisa horta aan soo gelaynin ka takliifi waaba iyadoo lagu kalifa an yafcala alkhayru cid kale inay samayso ficlan mucayan lianna hada laa yadkhulu geli maayo taxta iraadati linsaani wa wkulu maa yastadiicu wax kastuu karaya waxa weeye huwa an yamra bimacruuf wanaag inuu faro ow yaamura alkhayra inuu bificlin mucayanin wax mucayana faro wa min hada alqabiili aydan noocan waxaa ka mida atakliifu aan yacni la ogolayn kalifid bilumuuri alwijdaaniya arrimaha yani waxaynu odhan karnaa iskala xidhiidha xagga dareenka waalqalbiyati iyo arrimaha qalbiga allatii taasoo tastawlii cala nafs nafda markaa ka qaalib noqota walaa yamliku linsaanu qofku aanu kalin dafca inuu iska riixo walihaadaa sidaa daraaddeed ayaa jaa waxaa ku yimid fi lxadiid ashariif can nabiy sala allahu aleyh wasalam fii qasmihi markuu dee u qaybinayo bayna aswaajihi xaggii mabiidkii iyo lajiifkii iyo ayuu wuxuu laha allahuma yaalow haadaakaasi qasmii aniga qaybkaygii weeye fiima amliku waxaan karayey falaa tu'aakhidnii ha igu qabanin fii maa tamliku waxaad adigu mulkinayso walaa amliku anugu aanan mulkinsanayn yacni fi lmayli lqalbi waa iilashadii xagga qalbiga libacdi aswaaji akara in ka badan min albacdi alaakhar barka kale wakadalika alxadiidu shariif baa lamida ah, laa taqdab ha cadhoonin uu laysa almuraadu ma ahaanin min xadiidi loo ja annahyu can dati lqadab cadhada lafdeedii layska nahyina idaa taxaqaqat markay dhabowdo muujibaatu wixii keenayay wa inama nahyu munsabun nahyigu wuxuu ku shubmayaa cala listirsaali isku sii dayn filqadabi cadhadiiu isku sii daayo wa cala lindifaaci fii qowlin aw ficlin layjuusaani iyo markaas inuu dee iyana iska raaco yani qowl iyo ficil aan bannaanayn id calayhi waxaa korkiisa ahaaday an yasmuta wa yaskuta inuu yani aamuso shibiga xataa tandafia ilaa ay qaboobay ilaa ay baktiyayso jamrat lqadabi dhuxushii cadhadu fii nafsihi kama ana cala linsaani sia insaanka way u an yatajanaba inuu ka dheeraado maa yuhiiru waxaa kicinaya qadabahu idaa caraba min nafsihi lqadab markuu naftiisa cadho ka garanayo wacadam lqudra calaa dardiha aanu hadhowna kontrooli karaynin fakulu hadi umuur bistidaacati bay ku jirtaa bistidaacati waxa loo yafcaluse likay laa yaqac si aan ugu dhicin fii maa laa yajuusu waxaan banaanayn natiijata lilqadab yani inu natiijo qadabkaunama ayaa natiija u noqonaya qadabkii cadhada waxau sheekhu leeyahay waxaa kaloo ka mid a ah oo noocan markaas waxaan qofka awooddiisa ku jirin inaan la isku kalifaynin noocoodaasa arrimaha wijdaanigaah oo waxay dhaheen laa yasixu sharcan attaklifu bilumuuri alfitriya waa arrimaha fitriga ama jibiligaa ee aan bini aadmigu kasab iyo khiyaar toona ku ahayn ee nabda markaa ka qaalib noqota meel aanay markaa qofku aanu ka dareemaynin ee aanu qofku markaas inuu dafciyo iyo inuu riixo aanu awoodaynin arrimaha wijdaanigaa ah buu yidhi arrimaha wijdaanigaa ama wijdaanku waa dareenka yacni qofku ama macaan ama xanuun uu dareemayo ama waxaydhan yani falsafadoo kale waxaydhan waa xaalad nafsi ah xagga marka laga eega inay yani ku raadoobayso yacni wax macaansiga iyo xanuunka iyo yani waxay ka hor imanaysaa bay yidhaahdeen xaaladda markaa idraagga iyo macrifada iyo markaas iyay ka hor jeedaa bay yidhahdeen arrimaha wisaariga ee mirqaanka ayaa la xidhiidha mararka qaarkood mirqaanka halu isticmaalaa iyo qalbiga ah ee qofku markaa ka qaad noqoshay aanu jafcin karaynin saa daraaddeed baa xadiidkaa markuu nebigu dee jiifkii iyo la jooggiiyo dumarkiisa u qaybee bu wuxuu yidhi allaahuma haadaa qasmii ilaan walagakaasi qaybintaydii wey waxaan haystay intaan haystay inaan tan la joogo inaan u imaado inaan falaa tuaakhidnii biqawlin fiimaa tamliku walaa amlik waxaad adigu haysteen aanigu haynin oo looga jeeda almayl ilqalbi inuu isha libacdi aswaajihi akara min albacdi alaakhar dee qaar yani mid baa uga wanaagsanaanaysa uga roonaanaysa markaa qalbigii ee jacaylkii taasuu raacaya awlaaddaadii carruurtaadii baa iskaa kala jeclaysiinaysa mid baa qalbigii raacaya awoodna umari markaa qofkii oo ma dabcin karaya isagu xadiidkan waxaa warinaya abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maaja laakiin lafdigoodu waxa weeye falaa talumnii falaa tu'akhidnii halkaa falaa talumnii haygu canaanan fii ma tamliku walaa amlik riwaayada markaa asxaabu sunankaasay warinayaan ibnu xibbaan iyo xaakimna waa saxiix yanan dahabina wuu ku raacay saxiinta xaakim falaa talumnii waxaa kaloo isaguna xadiidkii shariifka ahaa laa taqdab waa xadiidkii arbiciinkaba ku jiray waa xadiid imaamu lbukhaari baa warinaya ujeeddadu markaas maaha buu leeyahay diidma la diidayo cadhada lafdeeda la diidayo marka ay xaqiiqowdo wixii keenaya waa laga cadhaysiinaya marka adigu inaanad cadhoonin awooduma lihid inaanad cadhoonin awooduma lihid inaanad farxin inaanad murugoonin marka wax farxad keena wax murugo keenaa ay yimaadaan awooduma lihid haddana nusuus ayaa ku soo arooraysaa sida laa taqdabtanoo kale ayad qur-aana ilaahay wuxuu yidhi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun ha dhimanina idinkoo muslimiina mooyaane ooduma waxaad woodaa inaad dafda iska qaaddo adoo muslima macnaha tagliibdu waxay noqonaysaa ama sababta keenaysa ama natiijadiiyo habarada ka dhalanaysa weeyaan waxaa la diidaya ee lafdiisa lama diidayo ila waxaad awood u leedahayba maahe marka waxaa iminka marka leeyahay islaamnimada waa islaamnimada ku sugnaada oo la yimaada asbaabtii iyo duruqdii idinku sugaysay iimaankii islaamnimada saa ugu dhibataan bay ka dhigan tahay ima markaa leeyahay likay laa tasaw calaa ma faat walaa tafraxu bima aataakum faraxii iyo murugadiiba waxaanu qofku karaynin laakiin iska fudaydiya weeye oo markaas markaa faraxana dee iska ilaaliya qooqa iyo kibirka murugadana dee markaa inaa dhulyaalba noqotaan ama idinka qaalib noqoto iska ilaaliya weeye tanna markaas labadana isagaa sheekhu inoo sheegay wuxuu leeyahay wainama nahyu munsabun cala alstirsaari fi lqadab waxau markaas ku shubmayaa nahyigani inuu qofku markaa isku sii daayo cadhadii waxaa indifaacayo markaas inuu ayana ku butaaco fii qowlin aw ficlin la yajuusaani aan bannaanayn inuu markaa ayana iska raaco waxaana koyaysaa inuu aamuso casile inta ay cadhadu dhuxushaa cadhadu dhuxulba ayaa karayso oo caddaatee intay ka degayso ay baktiyayso waa inu aamusaa adarka isku celiyaan sida ay qofkaba u saarantahay inuu ka dheeraado waxa la waxay cadhadiisa kicinaya mar hadduu ka garanayo nafdiisa inuu cadhoonayo oo aanu hadhowna nafdiisa kantarooli karaynin dee waxay ka cadhaysinaya ha iska ilaaliyo war qof waa waan ka cadhoonaya war waan ka cadhonaya iga daaya yidhaahdo marka arrimahaasi qofka ayay awooddiisa ku jirtaa inuu sameeyo si aan ugu dhicin waxaan bannaanayn natiijatan lilqadab caradaa yani natiijo isaga u ah wa hada alqabiil aydan noocan waxaa ka mid a ah, atakliifu isku kelifid bilumuuri alwijdaaniya arrimaha markaa dareenka la xidhiidha waalqalbiyati iyo xagga qalbiga ah allatii taasoo tastawli cala nafsi nafta ka qaalib noqoto walaa yamliku linsaanu dafcaha qofkuna aanu kelayni inuu iska riixo walihaada saa dareed baa jaa fi lxadiidi shariif can nabiy waxaa ku yimid fii qasbihi bayna aswaajihi uqaybintu wuxuu qaybinaya dumarkiisa dhexdooda yani xaggii mabiidkii iyo allahuma yano hadakani qasmi weeye fima amliku waxaan anugu hananayo falaa tuaakhid ama falaa talumnii ha igu hanan ama ha igu qabani fimaa tamlik walaa amlik waxaad adigu hayseen aan anugu haynin yani fi lmayl qalbi waa ilashada qalbiga libacdi aswaaji uu isho agtarayn ka badaya kadalika xadiidu shariif baa kamida ah, laa taqdab laysa almuraadu min annahyu maa can daati alqadab arada lafdeeda in la diidayo idaa tacaqad mujibato markay dhabowdo wixii waajibinaya keenaya cardan wainama nahyu munsabu nahyu wuxuu ku shubmaya cala listirsaali isku siidayn fi lqadabi la isku siidayn wa cala indifaaci iyo markaas isagoo qowmu ku butaaco ama iska daraaco fii qowlin aw ficil laa yajuusana aan bannaanayn ida caleyhi waxa ku saaan yasbuta inuu aamuso wayaskuta u isku cadfu taraadufun ama tafsiir sumuudka iyo sukuudku xataa tantafica ilaa ay baktido jamrat lghadabi dhuxusha yani cadhada dhuxusheedu fii nafsiha ilaa ay ka baktiyayso kama ana cala linsaani sida insaan koraysoota an yatajanaba inuu ka dheeraado maa yusiiru qadabu caradiisa waxaa kicinaya idaa caraba min nafsihi markuu garaya alqadaba iyo wa cadama calaa dardiha markuu inuu caroonayo awoodayna nafdiisa hadhow inuu xakameeyo ha iska ilaaliyo wixii carada kicinaya fa kullu hadihi lumuuri bistidaacatihi ayay ku jirtaa an yafcalahaa inuu sameeyo lianlaa yaqaca si aanu ugu dhicin fii ma laa yajuuz waxaan bannaanayn saan ugu dhahay natiijatan ayadoo ay natiijo u tahay lilqadabi caladaa wa yulaaxad hunaa hada waxaa la dayman ana almuyuula alqalbiya iilashooyinka xagga qalbiga ah wain kaanad haba ahaato laa tadkhulu midaan gelaynin taxta takliifi takliifda yani hoosteeda ayaanay gelaynine kamaa fii xubi shaqsi waa sida shaksiga jeclaanshihiisa liixdaa zawjatayn laba iscas midkood u jeclaado agara min aluqraa tagana mid ka badan wa ka xubi labi iyo aabbaha jacaylkiisa way bacda awlaadihi caruurtiisa qaarkood agara min alaakhariina kuwa kale inka badan uu jeclaado ilaa ana calayhi waxaa korkiisaba an yacdila bayna awlaadi haddana inuu cadaalad sameeyo wa bayna zawjatayn laba iscas waa inuu cadaalad sameeyo wa an yucطiya waa inuu siiyaa kula dii xaqin xaqa waa inuu siiyaa walihada saadra laa yajuusu ma banaana an yuuhira alabu inuu u dooro bacda awlaadihi bilcaqiyati waxsiinta natiijata xubbihi lahu jacayluu jecel yahay darteed duuna alaakhirina kuwa kale aan waxba siinin ama kuwa kale aanu jeclayn lianna fi hada aliihaari iixaashan yani waxsho iyo cidlow kurid baa ku sugan lilaakhariina kuwa kale wa in cadaawati cadaawad yani kudhex turinay bayna alikhwa walihaada saa daradeed jaa nahyu canhu diidmadu ay u timi waxau sheekhu leeyahay waxa halkan daymo ahoo ku jirta oo in la ogaado ay tahay iilashadan qalbiga ahi yaanay kuma jirin qofka takliifdeeda yaanay hoostiisa kuma jirinbe sida jacaylku uu markaa ninku labadiisa midkood jeclaado ama caruurtiisa qaarkood jeclaado in ka badan kuwa kale ilaa addana waxa laga maarmaana dee inuu cadaalad sameeyo carruurtiisa iyo xasaskiisa oo waxaynu nidhi takliiftu waxay ku dhacaysaa sababta oo mase waxaynu wixii caabada keen waxaa iska ilaaliya ama natiijada iyo sabarada ka dhalanaysa oo haddaad xaasaskii mid ka mida jeclaatay haddii aad markaa cabdu bidamida jeclaatay natiijada iyo sabarada ka dhalanaysa ayay noqonin inaad u buriso kaas oo aad uga badiso kuwii kale ee jacaylkanaad jeclaatay laguma haysto ee waa natiijada iyo sabarada ka dhalanaysa waxa lagu haystaa markaa wuxuu leeyahy waa inuu cadaalad siiyo cabdisiya xaaskiisiiba mid walbana waa inuu xaqiisa siiya sidaa daraaddeed inuu aabbihii awlaadda qaarkood cadiyadiiyo waxsiinta u dooro jacaylka uu jecelyayay darteed ma bannaana maxaa yeelay u dooridda kuwii kale waxshayi cid lowbuu ku ridayaa cadaawad ayuu ayagii dhexdooda dhex dhigaya maxaa nebiyullaahi yuusuf gaarsiiyey inay ceel ku ridaan laysubu waa kuwa xabu ilaa abina mina wanaxnu cusba inagoo kooxda iyo ragga intaa laaleegabaa inan ka yar buu inaga jeceliya walaalkii dee heer waa kuwii gaarsiiyey marka inay ceel ku ridaan iyo dhibtii ka dhacday sidaa daraaddeed baa nahyi ugu yimi buuhi halkaa markaa wuxuu sheekhu sheegayaa xadiid saxiixa ayaa waxaa ku soo aroortay buu yidhi ana nucmaan ibnu bashiir أعطى أحد أولاده عطية وأخبر بذلك النبي فقال أفعلت هذا بولدها كلهم قال لا قال اتقوا له واعدلوا بين في أولادكم هل كان يعني عبارة وحوية قال ذا كتشرتا أن نعمار بن بشير أعطى نعمار بن بشير أياسيي أولادي سقار كود nucmaan wuxuu dhashay sanadkii hijrada waxaana la oofsaday nebiga isagoon qaan qaangaadhinba isagoon qaan gaadhinba ayuu nebigu la dhintay haddana wuxuu leeyahay nucmaan ibnu bashiir baa bacda awlaadihi siiyey sidaana ma aha waa bashiirka wax bixiyey kala siiyana waa nucmaan bashiir ibnu sacad oo aabbihii ah ayaa wuxuu siiyey inankiisa nucmaan ayuu addoon siiyey markaasuu nebigana markhaati uga dhigay markaa nucmaan waa ka la siiyey ee ka siiyey maaha markaasaa wuxuu nebigu yidhi carruurtaada oo dhan ma siisay kanoo kale addoontanoo kale ma siisay markaasuu yidhi laa ilaahay ka boqdo carruurtiina waa awla cadaalad sameeyey hi markaa mar riwaayaadka qaar waxay sii tilmaamayeen wuxuu yidhi ma jeceshahay inay birigiyo saamfalka kugu sinaadaanha adiguna seen ha yeelin markaa mar haddaad doonaysa birigaa saamfalka inay kugu sinaadaan adna seen ha mar kale waxay riwaayaadka qaar tilmaamayaan inuu yidhi ashid calaa kayri fa innii ashhadu calaa jawrin waar orod oo igala tago cid kale marageli anigu jawrkaasoo kalaa marag kama noqdee war cid kale marageli ma ansaxaysa hadduu siiyo mise ma ansaxayso shaaficiyadu waxay qabaan ma ansaxayso oo waayo de waxaay tusinaysaa ashid waran cid kala marageli dee muu yidhaahdeen nabigu cid kala marageli haddaanay ansaxaynin ee wax odhan la waxba kama jiraan qolyaha kale waxay qabaan inaanaya wax alla wax ka jiraa jirin faradda ayaa riwaayadka qaarkood wuu celiyay baa ku arortay wayulaxaduna waxaa la dayman ana almuyuuna alqalbiya iilashooyinka xagga maskaxda ah wain kaanad haba ahaatee laa tadkhulu midaan gelaynin taxta takliif kamaa fii xubi shaksi waa sida jacaylka qofkuu jecel ixdaa zawjatayhi agtarayn ka badan min alukhraata kale wa ka xubi ilaabi wa bacda awlaadihi jeclada agtarayn ka badan min alaakhariina kuwa kale ila ana calayhi waxaa kulaysa an yacdila bayna awlaadihi inuu cadaalad sameeyo wa bayna zawjatayn inuu cadaalad sameeyo waan yucdiya kula dii xaqin xaqo mid kastoo xaqa an yuira alabu inuu u dooro bacda awlaadihi awlaadisa bilcaiya an yuira inuu ku gaar yeelana macnaha dhansantahay alabu bacda awlaadihi bilcaiya siinta natiijata xubihi lahu yani iyadoo natiijo u tahay jacaylka uu jecel yahay duuna alaakhirina aanu siinin ama duuna alaakhirina kuwa kale isagun jeclayn lianna fi hada litar iyo xaashan yani waxsho iyo cidlow iyo markaa fogaansho kurididooda ayaa ku sugan lilaakhariina kuwii kalena lagu ridiyo wailqaai cadaayi iyo wailqaa alcidaayi iyo cadaawad la dhex dhigayo bayna alikhwa walihaadaa sidaa daraaddeed ayaa ja'a man yucamha ma la diidayu ama almuyuulu alqalbiya ila shayga qalbiga allatii taasoo hiya min aliimaan ka mida oo min lawaasimihi ama waxyaalihii uu laasimsanaya ka mida ka xub illahi wa rasuulihi rasuulkiisa jacaylkoodao kale ah فhذه تkun wاaجب عlى المكلف مكلفka waaجib bay ku noqonaysaa وmaطلوبا minhu تaxصiiluhaa inuu xasho بتaxصiili asbaabiha oo asbaabteedii markaa u xasishado ayaa laga rabaa walaa yucdaru loogula cudur daari maayo fii cadami taxsiiliha inuu xasishan waayo ow fii wujuudi didiha ama didkeedi inuu jiro ka buغd الlahi وarasulihi ilah rasul carooda weeye لأnna fii cadami wujuudiha jirid la'aanteeda oo cadawa wujuudi addaadiha mawcii ka soo horjeeday inay jiraan dalaala ayaa ku sugan calaa cadami iimaanihi iimaan la'aantiisa lianna aliimaana laa yanfaku ka fakanmaya can xub illahi warasuulih rasuulkiisa jacaylkooda faida infaka maruu ka fakada kaana dalika wuxaaliya daliilan cala cadam aliimaan inaanu iimaan jirin wuxuu leeyaha sheekhu iilashooyinka xagga qalbiga ah ee iimaanka ka mid a ah ama waa lawaasimta iimaanka ka mid a ah, sida inuu allo jeclaado rasuulkiisa jeclaado iyada waa arrin waajib mukhallafka ku ah bal af cibaadadu waxay ku dhisan tahay laba qodobba waa almaxaba watacdiim jacayl aad alla jeceshae rasuulkiisa iyo weynayn aad ilaahay weynaynayso jacaylkuna waa waxa wax kastoo la qabanayaba lagu qabto waxa haddaana jacayl maba qaban kartid marka waajibay mukallaf ku noqonaysaa wamaluuban minhu taxsiiluha waa inu xasishadaa weliba jacaylka aliya rasuulkiisa asbaabtii uu ku jeclaada aliya rasuulkiisa waa xasishadaa inuu xasishan waayo jacaylkaana lagu cudur daari maayo ama wixii ka soo horjeeday markaa inay qofka ku jiraanoo laga helo sida aliya rasuulkiisa u cadhoodo oo kale leanna wuxuu leeyahay in laga waayo alla jacaylkiisa iyo rasuulkiisa ama wixii ka soo horjeeda in laga helo oo aliya rasuulkiisa u cadhaysan yahay waxay tusinaysaa iimaan la-aan lannu iimaanku ka bakan maayo xubbiga iyo rasuulka alla iyo rasuulkiisa jacaylkooda hadday kala baxaanna waxay tusinaysaa inaan iimaan jirin ama almuyuur alqalbiya allatii taasoo hiya min aliimaani ka mida wa min lawaasimihi ka xub illahi warasuulihiba weeyaan fahadihi takunu waajiba bay noqonaysa cala lmukalafi iyo waa matluuban mid mid laga rabo taxsiiluha inuu xasiliyo bitaxsiili asbaabiha sababteeda xasilinteeda walaa yucdaru loogu cudur daari maayo fii cadami taxsiiliha aw fii wujuudi didiha loogu cudur daari maayo didkeeda inuu jiro